بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات صد يسن إلى آيات كنتن يصدح سورة الكهف لبنن ومن مؤمن يهي من قال يهي يا تصالى لإنسيه واضرب أسمي لهم ضدك مثلا تصالى رجلين لبنن تصالى أغدق jacalnaa aan u yeelay liaxadihimaa midkood jannatayni laba beerood oo min acnaabin cinab ah waxafafnaahumaa waxaan ku hareeraynay oo dhinac walba ka marinay binakhlin timir wajacalnaa waan yeelay baynahumaa dhexdooda zarcan beertii beerbaleedka ahayd oo dhulkii ay timirtii cinabka ku yihiin baa beer laga beeray kiltal jannatayni labada beeroodba aatad way imid ukulahaa midhaheeda walam tadlim nuqsaamin mayso minhu midho xaggiisa shea sheela ka nuqsaamin mayso wafajarnaa waan dilaacinay ama waan soo burqinay khilaalahumaa dhexdooda naharan tog wa kaana waxaa u sugnaaday lahu ninkaa samarun midho fa qaala wuxuu ku yidhi lisaaxibihi saaxibkiisii muuminka ahaa wahuwa isaguna yuxaawiluhu ula hadal wadaagi ana aniga agsaru ka badan minka xaggaaga maalan xoolaha wacadu ka qaalisan oo ka xoog badan nafaran xagga dadkana marka nimankaasu reer banu israaiil inay ahaayeen baa lagu wada wadakala ninkii wuu galay gaalka ah janatahu beertiisii waw isaguna daalimun uu dulmiyey linafsihi naftiisa uu dulmiyey qaala wuxuu hi maa adunnu u malayn maayo an tabiida inay baabi'i haadihi tan abadan weligeed wamaa adunnu saacata saacaddana u malayn maayo qaa'imatan inay iman wala in ruditu haddii la celiyo ilaa rabbi sidaad sheegaysaan la ajidana waan heli khayran uga khayr badan minhaa beertan munqalaban makaanugadoon uga khayr badan meel yani la tago oo loo kaco khayr badan ninkii aalim waxaa la yidhaha ninka dembiga isaga naftiisa dhibaya ninka la yimaada naftiisubu dulmiye baa layidhaha ninkii wuxuu yidhi intuu beertii galay isagoo naftiisa dulmay oo gaala ah, u malayn maayo beertan inay baabi adduunyadu inay baabiba ilama ah buu leeyahay ilamana aha saacaddu inay iman kaba soo qaado saad sheegaysaa haddii alla aanu tagana tan ku khayr badan baan ka heli ku ka khayr badan waxa wey alla sidanuu ii qiimeeyey anoo jooga markaanu iqiimeyn doonaa wey dakhala ninkii wuu galay jannatuhu beertiisii waahwa isaguna daalimun ku dulmiye uu yahay linafsihi naftiisa dembi isaga wax yeelaya qaala wuxuu ma adunnu u malayn maayo an tabiida inay baabi'i haadihi tan abadan weligeed wamaa adunnu una malayn maayo asaacatu saacadu qaa'imatan inay istaagayso imanayso wala walain ruditu haliid la ii celiyo ilaa rabbii rabbiga saad sheegaysaan la laajidana waan heli khayran tu khayr min haatan munqalaban xagga gadoonkaiyo meesha la degay qaala lahu saaxibu ninkii muminkaa ah wuxuu ku yidhi qaala wuxuu ku yidhi lahu gaalkii saaxibu saaxiibkii wahwa isaguna yuxaawiruhu ays hadal la hadal wadaagayo akafartama waxaad ka gaalooday biladii allihii khalaqaka ku abuuray min turaabin caro kaa abuuray uma min nudfatin candhuuf kaa abuuray uma sawaaka ku kaamil yeelay rajulan adigoo nin ah laakiin ana anigu huwa shariga meesha joogaayo allahu rabbi wey walaa ushriku uma sharig yeelayo birabbi rabbigay axadan qofna u sharig yeeli maayo saaxiibkii wuu la hadlay wuxuu yidhi warheedhe iyagoo hadal taxawurka waaliya hadalka laisdaba marsanayo warma ilaahay carro kaa abuuray carradu waa aabbahee nabiyulaahi aadam yaa caro laga abuuray min sulaalatin min diinin yaa laga abuuray dadkiisana nudfa laga abuuray ma ilaahay ninka kaa dhigay ee sida kuu kaamil yeelay yaad ka gaaloobi guud laakiin anigu laakinada laakin iyo ana wey oo lisa saaray hamzadii anaa la gooye labadii nuunna waa laisku dhuftay anigu rabbigay waa allah una shariigyeel maayo axadna la wadaajin maayo saa aniga igu ogo guud wuxuu daciifnimada meesha laga soo abuuray isla weynidan iyo kibirkan iyo meeshuu ka yimid daciifnimadeediibuu ku baraarujinaya qaala lahu saaxibuhu wahuwana yuxaawiruhu uu hadal wadaagi oy hadalka isdabamarsanayaan akafartama waxaad ka gaaloobi biladii allihii khalaqa ka abuuray min turaabin caro oo aabbe aadanba caro laga abuuray uma min nudfatin candhuuf adhi ka abuuray xun oo wasaqaho meel xun taala uma sawaaka ku kaamil yeelay rajulin adigoo ninho dakar kaa dhigay laakiin ana anigu huwa shaniga meesha yaalla waxaa weeye eena garab maraynin allaahu rabbi allah baa rabbigayga ah walaa ushriku u shariik yeeli maayo rabbii rabbigay axadan qofna waluulaa id dakalta waktigii aada gashay janadka beertaada qulta haddaad dhihi lahayd maa allah laa quwata awoodi ma jirto ilaa bilaahi alla mooye way ku fiicnaan lahayd wey marka jawaabtii waa kaa go-an in tarani haddaad ii aragtay ana anigu aqalo inaan ka yarahay minka xaggaaga maalan xagga xoolaha wowladan xagga caruurta fa casaa rabbi rabbigay wuxuu mudan yaho ka rajayn an yuteenii inuu isiiyo khayran tu ka khayr badan jannatka adiga beertaada wayursila uu ku diro calayhaa beertaada xusbaanan dab kulul dabayl kulul saxaabo kulul uu ku diro oo min asamaai samada xaggeeda ah, oo fa tusbixa ay ahaato saciidan tii banaana zalaqan oo sibsiba ah. aw yusbixa uu ahaado maauhaa biyahedi qawran kuwa guray oo fal sadiica aadan u helin dalaban raadin lahu biyaha ad raadiso si aad u raadiso aadan garanayn ninkii muslimkaa wuxuu yihi nin yahow markaad beertaada gashay haddaad dhihi lahayd maasha allah laa quwata ilaa billaah way kuu ficnaan lahayd bu marka waxay culimmadu yidhaahdeen iyagoo aayadan ka qaadan shay kastaoo ku cajabgeliya shay kasta oo ku khayr iyo wanaag iyo kuwa cajabgeliya maa sha allah laa quwata illaa billah waxa weeye ruuxii hadaa ruux hadduu quman yahay oo markuu dadkii iyo wixii quruxda sana arko hadduu maasha allah yidhaahdo dhaban maayo ishii ku dhici mayso sha allah laa quwata illaa billah marka markaa hadaad saa yeeli way ku fiicnaan lahayd buuhi ninku haddaad ii aragtay inaan kaa xoola yarahay oo kaa caruur yarahay allahi waxaan ka rajayn inuu tu khayr taa aad oo aakhire igu beertaadan xusbaanan dab uu ku diro dab xusbaanku daruurtana waa la dabka kululna waa la inuu naar ku diro samada oy ahaato banaan sibsibahoo lagu simirraxon oo hadda gumadu qaban karayn ama biyahdii ay guraan oo markaa biyo meelaad u faadisa aadan helin walowlaa id wakti dakhalta aada gashay janadka beertaadii qulta haddaad dhihi lahayd maa shaa allah laa quwata awoodi ma ahanin ilaa bilaahi way ku ficnaan lahayd intarani haddaad ii aragtay ana aniga aqala inaan ka yaray minka xaggaaga maalan xagga xoolaha waladan ilmaha facasaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahay oon ka rajayn an yutiyanii inuu isiiyo khayran wax ka khayr badan min jannatka beertaada wayursila uu ku diro caleyha dusheeda xusbaanan dab uu ku diro min asamaai samada xaggeeda ka yimid oo fa tusbixay ahaatee saciidan banaan zalaqan oo sibsiba aw yusbixa uu ahaado maauha biyaheedu qawran kuwa guray oo falatasa dhiica aadan u helin lahu biyihii dalaba wax raadina si aada u raadisa aadan garanayn wawxiida waa la hareereeyey waa la kool bisamanihi midhihiisii dhibaataa lagu hareeyey dabkiibaa meel walba ka galay fa asbaxa wuxuu ahday yuqalibu inuu gadgadiyo kafayhi labadiisii cukur isagoo u qoomamoon calaa maakii anfaqa fiiha uu ku bixiyey oo kharash ahaa waayadun khaawiyatun cidlo weeye calaa curushahaa carshigeediibay kusoo ka dhacday guntaa laydhaha carsi iyay kusoo ka dhacday soo duntay waana cidlo wayaquulu uu markaa yidhahda yaa laytanii tollo lam ushrik maxaana ugu sharig yeelin birabbii rabbigay axada markay beertu sidaa ku dhacdo waa la hareereeyey cadaabkii baa dhinac walba kaga yimid beertii baa gubatay markaasuu gacmaha waaqoobamo gacmuhu saa u gadgadiyey alla maxaa sidaa u yeelay sidaasuu leeyahay wixii kharaskii ka galay buu la yaaban yahay kharaskii ka galay farihiisii yuu la yaaban yahay beertii waa cidla saaqidatun calaa curuushihaa gunteedii bay kusoo duldhacday tii koraa hoosta kusoo dhacday markaasuu leeyahay tollo ay daana alla u sharigeelin oo sidii saaxiibka ii sheegay hadaan yeeli lahaa wawxiidna waa la koobay dhinac walba waa laga maray bisamarihi midhihiisii cadaab baa lagu koobay fa asbaxa wuxuu ahday yuqallibu kii gedgedihi kafayhi labadiisa cukur calaa maa shay isagoo qoomamoon anfaqa uu ku bixiyey fiihaa dhexdeeda calaadaasaa qoomamada keenaysa waa iyaduna khaawiyatun waa cidlo saaqidatun calaa curuushiha gunteediibay kusoo dhacday wayaquulu markaa wuxuu dhihi yaa laytanii tolla yaquulu wuxuu leeyahay yaa laytanii tolaayo lama sharig maxaan ugu sharig yeelay birabbii rabbigay axadan axadna walam takun uma sugnaanin lahu ninkaa ah. fiatun jamaaco yansuruunahu u gargaaro oo min duunillaahi alla kayrkii ah wamaa kaana isagu maahan muntasiran ku isdifaaci karana ma aha fiadii uu ku faanayey oo dad fara badan baanaandheeraanahe ah hadna wax isaguna isma difaaci karo cid wax u taraysa oo kalena ma jirto mar hadduu qofku ilaahay ka furtay meel ciduhiisa soo taagay wax u gargaari karaa ma jiro walam takun uma sugna lahu ninkaa fiatun jamaaco yansuruunahu u gargaara oo min duuni illaahi alla keyrkii ah wamaa kaana isan laftiisu ma ahanin ku isdifaaca ma ahanin hunaalika halkaa alwalaayatu weli ka dhigashadu xidhiidhku waa halkaa hunaalika halkaa iyo alwalaayatu walaayadu lilaahi alla u sugnaatay alihi alxaqi ee xaq ahaa huwa alle khayrun ka khayr badan wey hawaaban hawaabka alla bixiyaa khayr badan wa khayrun ka khayr badan wey cuqban xagga cidhibta dambena alwalaayatu haddii la yidhaah waa mutwaa xidhiidh wey xidhiidh iyo ruux aad ka weli yeelatay wilaaye haddii la waa maamul labadabana waa la akriyay wilaaye waa waa weli ka axad lala xidhiidhayo oo maalintaa laga weli dhiganayo oon alla ahayn ma jiro axad wax tari karaan ma jiro hunaalika halkaa alwalaayatu meeshaa qiyaamadee la tago alwalaayatu weli ka dhigashadu iyo axadka loo hogaansan yahay lilaahi allay usugnaatay hunaalika halkaa alwalaayatu weli ka dhigashadu iyo hogaanku lilaahi alla usugnaaday aliha xaqi ee xaqa ahaa huwa alla khayrun ka khayr badan wey hawaaban xagga hawaabsiinta hawaabka uu alla ku siinayo wax ka khayr badanoo jiro wakhayruka khayr badan wey cuqban xagga cidhibta wadrib haddana u samee lahum dadka masalalxayaati dunyaa noloshaan dhow sifadeeda kamaain biyo oo kale ugu suure biyahaasoo anzalnaahu aan ka soo dejinay min asamaai samada oo fakhtalada ay iska dhex baxeen oo isku darsamay bihi biyaha sababtooda nabaatul ardi dhulka nabaadkiisii isku dhex yaacay dhulka roobku markii hore imisaa ka soo bixi oo fa asbaxa uu ahaaday markii dambe heshiimankii burbura tadrubu riyaaxu dabaysho ay tuurayso وكان الله الله وحده سبحانه وتعالى على كل شيء شيء لا كل مقتدر ككل adduunyada waxaa linoogu sifeeyey waxaynu aragno ina toosu aragno waxaad adduunyada ku sifaysaa inayna waaraynin oo ayna joogaynin roob meel ku da dhul fara badan roob ku da-ay waxalla wixii daaq ahaa ee nabaad ahbaa mad iska soo dhexbixi waa laiska soo wada dhexbixi kulli barwaaqay noqon in yar marka la joogo intay qalasho iyo burbura dabayshaaba qaadi adduunyadu waa sida wax qiibada male ninbaa wuxuu yidhi adduunyo ha isku hadlayni waa fayulaahi buuri waa hoos tagayuu soomaalidu way tidhahdaa adduunyadu waa har haweenna ha isku hadlaynin oo ha israacinin hadday maanta adig kula joogto berri nin kale inay tagtaa laga yaaba nin suldaanana ha isku hadlaynin maanta dad buu wadan berrina dad kale wadan adigu ku geynaya ninbaa sidaa yidhi wadrib u samee lahum dadka masalal alxayaati dunyaa noloshaan dhow sifadeeda u samee kamaain biyo oo kale biyaasoo anzalnaahu aan ka dejinay min asamaai samada xaggeeda oo fakhtalada ay isku darsameen bihi biyaha sabatooda nabaatul ardi dhulka nabaadkii kasoo baxayo dhan waynu aragnay inay iska dhex oo faasbax u markii dambe hashiiman burbur tadruhu riyaaxu dabayshu ay tuurayso adduunyada wataas ogow wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay la arka kulli muqtadiran kii kale oo marba siduu doonuu yeeli karaa wey almaalu xoolaha iyo walbanuuna caruurtu ziinat lxayaati dunya nolosha gaaban quruxdeeda wey walbaaqiyaatu saalixaatu kuwa aan weligood dhammaanaynin oo saalixaadka ah yaa khayrun ka khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa waaba sawaab ahaan wa khayrun ka khayr badan amalan yodidiila ahaan xoolaha iyo maalku adduunyada qurux yihiin maalku waxaa wey waa ziino qofka maalka faraha badan wuu qurux badan yahay caruurtuna waa awood buu kuu samayno dee dad haysta tahay adduunyadunbay ku qulufsan yihiin aakhiro waxba kaaga tari maayaan wey walbaaqiyaatu saaliaat baaqiyaatu saalixaadka cabdullaahi binu cabaas wuxuu yidhi waa shanta salaadood buu yidhi baaqiyaatu saalixaat baaqiyaad waxaa loogu bixiye weligood haddaad la timaado kaa dhammaan maayaan waana saalixaad laakiin culimo farabadan badan oo fara badan subxaana allahi walxamdu lilahi ilaha illa allah akbar walaa xawla walaa quwata ilaa bilaahi alcaliy alcadiim taasay u badan tahay shantaa kelimo albaaqaabs weligood kaa dhammaan mahayaan inaad ku wardidaa lagaa rabaa maalin iyo habeen kaa dhammaan waa kayd kuu yaallo wey marka baaqaatu saalixaadka ha halladaadin almaalu maal iyo walbanuuna caruurta ziinatu lxayaati dunyaa noloshaan gaaban quruxdeeda wey oo maalkuna waxa weye biljamaal caruurtuna bilquwa walbaaqiyaatu saalixaatu baaqiyaadka saalixa waa daacada alle dartii loo sameeyo oo saalix ah oon weligaa kaa dhammaanaynin yaa khayru khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa hawaaban xagga hawaabka wa khayru khayr badan amalan xagga ydiilan marka asalawaat lkhamsa baaqiyaatu saaliaad wey kelimaadkan shantiina albaaqiyaatu saaliaad wey daaco oo dhanina albaaqiyaatu saaliaad wey wayowma maalin wadkur xus baa la yidhi oo dadka u sheeg wataraa waad arki alarda ardada baaridatan inay banaan muuqdo tahay oo wax dul saarana jirin waxasharnaahum dadkiina waa soo shirinaynaa falam nuqaadir ka tegi mayno minhu xaggooda axadan qofna ka tegi mayno kulli waa lasoo wada bandhigi wacridu waxaa loo bandhigi calaa rabbika dadkii safan sufuufan xala yihiin oo saf intii isku dembi ah iyo intii isku khayraada iyo intii isku daacaaba saf bay gelayaan yuqaalu lahum waxaa loo dhihi waad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum saan idiin abuuray awala marata markii ugu horreysay labarka hore iyagoon maal wadanin oon caruur wadanin waxba wadanin iyay yimaadeen haddeerna sidii wey bal zacamtum waxaabad sheegteen anla najcala inaanan idin u yeelayn lakum idinka mawcidan ballanba inaanan idin yeelin oo aakhiraba jirin baad sheegteen masaladu waa cajiib maalinta buuraha la socodsiinayo oo burbur laga dhigay ardadiina bannaan ay tahay oo meel hoose iyo meel dare laa fiiha ciwajin walaa amtan midna ayna jirin oo dadkii laysu keeni isagoo qofna laga tegin hal qofa laga tegin maxkamadii bay istaagayaan iyagoo saf ah safan bacda safin yay soo hortaagayaan markaasaa lagu dhihi sidaad markii horeen idin abuuray aada noogu timaadeen ba hadeer noogu timaadeen marka hore wax maala miyaad wadateen lacag iyo xooloma waad wadateen hadeerna waa sidii un bal iska badaa waxaase waxaabad sheegi jirteenba wax ballanahoo idiin qabsan inayna jirin baa sheegi jirtay qiyaamada waxaasaa kaa horey marka waxaa layna leeyahay usii tabaabushayso alla waxaad la hortegi lahayd maxkamadii allaa la soo horjoogsana waxaad la hortegi lahayd de hadda sii samaysaa waa lainoo degay yoma maalin bal sheeg nusayiru aan socodsiinayno aljibaala buuraha wa taraa waad arkay alarda dhulkiina baarizatan inay banaan tahay waxasharnaahum waan soo shirinaynaa dadkii falam nuqaadir ka tegi mayno minhum xaggooda axadan qofna ka tegi mayno kulli waa lasu wada keeni wacurduu waxaa loo bandhigay calaa rabbika rabbiga oo maxkamaddii bay istaagaya safan iyo wasafafan yuqaalu lahum waxaa loo dhihi laqad ji'tumuuna waad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum saan idiin abuurray awala mara maradii u horreysay idinkoon waxba haysaninoo fara banaan sidaad u ahaydeen yaa hadeerna u tihin bal iska badaa waxaasoo dhan zacamtum waxaabad sheegteenba anla najcala lakum idin yeelin ballan la isugu yimaadaba inaan idin yeeli baad sheegteen wawudica alkitaabu kitaabkiina waa la soo dhigay kitaabkan hadda waa jinsiga kutubtii acmaasha wey kutubtii oo dhan baa meesha la keeni oo dadka loo qaybano ninba kitaabkiisa la siin wawudica kitaab kutubtii halkana la soo dhigay fataraa waad arkaysaa almujrimiina dambiilayaasha mushfiqiina inay ka baqayaan mimaa fiihi waxa kitaabkan ku qoran ilan dembigii baa ku qoran dembigii waa ldira kitaabaka baa la dhihi jintigii oo maxdi ah oo wax kale tarixin markuu arko cabsi baa markaa ku beermaysa yaa weylatanaa hooga yaga e maa lihaada kitaabkan maxaa usugnaaday walaa yuqaadiru aan kaba tegayni saqiiran wax yar iyo walaa kabiiratan mid weyna ilaa xataa wuu kooco dembi yar iyo dembi weyn u wada qoreen wawajaduu way heleen maa camiluu waxay camal faleen xaadiran isagoo gobashooga wax ka maqani jirin walaa yadlimu rabuka rabbigaa ma dulmiyo axadda qofna ma dulmiyo maalintaa qiyaabaha marka la joogo oo subxaana watacaala rabbi maxkamadiisa la taagan yahay kitaabkiibaa meesha lasoo dhigay qof walba iqra kitaab waa loo kala dhigay qofka muminkaa marka hore waxaa loo soo hormaray dembigii iyo waxaa markuu dembigii oo arko yaa xagga dambe waxaa kaga qoran khayrkiisi iyo wixii markaasuu ogaanaya inuu nabad gala kitaabkiisa marka la disiyo haagu muqra kitaabiya warkaalee bal ila aqriya farxad keliya yusaa la leeyahay ka kale yaa laytani ha alqaadiya bay tii u dambaysay bay noqota buu dhihi allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waxay yidhahdeen marka war kitaabkan aan waxbaba ka tegayn wax yari wax weyntoona muxuu ahaa wax walba koobay wax alla waxay camal faleen baa meesha loo soo dhigaya war maalintaasaa inaga dambaysa dadow yaa la leeyahay wawudica alkitaab kitaabkii halkaa lasoo dhigo kutubtii fatara mimaa kii fiihi kitaabka ku qoran ilan dembi maxdaa weeye wayaquuluuna waxay dhihi yaa weylatanaa hooga iyaga maa lihaada kitaabi kitaabkan maxaa usugnaaday laa yuqaadiru aan ka tegayni sakiiratan mid yar walaa kabiiratan mid weyn dunuubtii oo dhan ilaa xataa wuu koobay un kulli wuu wada keenay wawajaduu way heleen maa camiluu waxay camal fale xaadirin isagoo goobjooga ku qoran yahay walaa yadlimu rabbuka rabbigaa ma dulmiya qofna qofna dembi uuna lahayn ma saarayo qofna khayraad uu leeyahay ka beertarayn maayo subxaana wa tacaala waid qulnaa wadkur xusbaa layidhi id wakti qulnaa aanu ku nidhi lilmalaaikati malaaigta usjuduu sujuuda liaadama waa sujuudu taxiya wa tashriif ee sujuudu cibaado ma aha waxaa cibaada amarka alle oo la qaataa cibaadaa laakiin sujuuda nabiyulaahi aadam baa lagu soo dhaweynaya fasajaduu way sujuudeen kulligood ilaa ibliis mooyaane kaana ibliis wuxuu ahaa min aljini jinkuu ka mid ahaa fa fasaqa wuu ka baxay can amri rabbihi rabbiga amarkiisi buu ka baxay wuu diiday marka allah wuxuu leeyahay afatattakhiduunahu ma waxaad ka yeelaysaan ibliis iyo waduriyatahu caruurtiisa awliyaaa hogaamiyeyaal miyaad ka yeelaysaa biduuni aniga kayrkeen wahum iyaguna lakum idinka caduwun cadow yihiin bisa waxaa xun maxay kala bedel qaateen allah iyo ibliis bay kala bedel qaateen bedel la bedesho ka ugu xuni waxaa weeye daacadii alle in gaalnimo iyo ibliis lagu bedesho wey meeshan waxaa weeye ninka la yidhaahdo ibliis culimadu waxay leeyihiin ma malaaig buu kamid yahaa mase kamid maaha kulligood waxay inta badan culimadu leeyihin malaaigta kamid maahayn laakiin jin buu ahaa oo isaga naar baa laga abuuray malaa'igtana nuur baa laga abuuray marka malaa'igtu ku dhex noolaayo bilmatal jinkii ardada joogi jiray malaaigtu intay soo duusho iyay ka qafaasheen malaaigtuu ku dhex noolaa markaa talow caruur ma leeyahay mase male nin layidha shacbi oo taabici ahaa yuu nin wuxuu idhi jinku xaas ma leeyahay buui wuxuu hi arooska anu weli goobjoog kama noqoni bui nikaaskiisa markaasaan aayaddan arkay buui duriyata hudani inuu duriye leeyahay duriyaduna haween xaas mooyo wax kale kama dhashaan bui laakiin culimadu waxay leeyihiin labadiisa bawdo yaa labadii xubnood ku kala yaaliin labadii xubnood ee taranka yaa labadiisa bawd labadaasoo isticmaali ugax buu dhali intaasoo shaydaan buu maalintii walba dhali siyaadiintiisana markuu kala diro wuxuu ugu jecel yahay intuu meel badda ah kursi dhigtuu shayaadiintii kala diri wuxuu ugu jecel yahay ka dadka yidhaah intaasoo ruux aad soo haleeyey yuu ugu jecel yahay iska ilaali shaydaan wadkud xusbaa layidhi id waqti qulnaa aanu ku nidhi lilmalaaikati usjuduu fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliis mooye kaana ibliis wuxuu ahaa min aljini buu kamid ahay malaaigta kamid maahayn malaaigtu wax ma caasido caruur ma leh fafasaqa wuu ka baxay oo wuu diiday can amri rabbihi rabbigii amarkiisa afatattakhiduunahu buu alla leeyahay waxaad ka yeelanaysaan ibliis iyo waduriyatahu caruurtiisa awliyaaa weliyaal idin hogaamiya oo min duunii aniga kayrkay ah wahum iyaguna duriyada ibliis iyo ibliis lakum idinka waxay u yihiin caduwun cadow bisa waxaa xun huwa bedel baa xun alle iyo ibliis ay isku bedesheen lidaalimiina buu wuxuu yahay bedelan mijaadi bedel maa ashhadtuhum ma xaadirinin uma markhaati gelinin khalqa samaawaati samada abuurkeeda waalardi walaa khalqa anfusihim naftooda abuurkeedana ma ogeysininoo uma aana shaahid ka dhigin wamaa kuntu miihi mutakhidan ku ka yeelan almudiliina kuwa baadida cadudan xoog ku ka yeelin mihbu-aan gaaladii iyo dadkii baa lala hadlaya dadkan alla soo celintiisa beeniyey ean rumaysnayn markaan samada abuurayey iyo markaan dhulka abuurayey miyaan iga wargeliyo kaalmo weydiistay iyaga naftooda xataa markaan abuurayey miyaan kaalmo weydiistay marka qof waliba wuxuu garanaya qof waliba wuxuu garanaya markuu isagu dib isugu noqdo inuu cadam soo maray cadam inuu soo marayo una jirin kadibna la abuuray waxa abuurayna uu yahay wax ka weyn oo ka sarreeya uu yahay buu qof waliba garanay marka waxaa la leeyahay markay leeyihiin alla nama soo celin karo markii horean abuurayy miyaan u markhaati gelo miyaan ogeysiiye buu leeyahay subxaana wa tacaala maa ashhadtuhum ma markhaati gelinin oo goobjoog kama dhigin khalqa samaawaati samada abuurkeeda iyo walardi walaa khalqa anfusihim naftooda abuurkeedana goobjoog ugama dhigin wamaa kuntu miihi buuhi alla mutakidan ku ka yeelan almudiliina kuwa baadida cadudan xoog kuwan baadida iyo abaaliisay kuwan oo dhan wax aan alla uga baahnayn ma jiro xoog iyo wax isberber taagan kama yeelay inagana sidaasoo kale nin mudil ah oo baadi ah saaxiib ha ka dhiganin xoog ha ka dhiganin wa yowma maalin bal maalintaana sheeg yaquulu uu alla dhihin hadduu dhawaaqa shurakaai kuwaad ila wadaajin jirteen u dhawaaqa aladiina kuwii zacamtum aada sheegi jirteen inay wax idin fadacawhum way u dhawaaqeen falam yastajiibuu lahum ajiibi mahayaan wajacalnaa waxaan yeelaynaa baynahum dhexdooda mawbiqan waraar waraarka mataqaan waa meel sidaa u jeexan oo naar ah wey isuma gudbi karaa wey maalintaa iyada ah qoladii aan alla caabudi jirin asnaam iyo wax daran caabudi jiray war kuwaad caabudi jirteen ood sheegi jirteen inay wax idin tarayaan xarmaanto yeedha markaasay u yeedhi hebelow hebelow hebelow maba aqbalayaanba maxay ku ajiibi dhexdoodana waraar baa la yeeli isuma gudbi karaan xataa hadday islayn lahaayeen oo kale aada gudan lahaayeen isuma gudbi karaan wa maalin xus yaquulu alla dhihi naaduu dhawaaqa shurakaai kuwaad ila wadaajin jirteen u dhawaaqa aladiina shurakadii zacamtum aada sheegi jirteen inay wax idin tarayaan way u dhawaaqi oo hebelow way dhihin falam yastajiibuu lahum iyaga ajiibi mahayaan wajacalnaa waxaan alla yeelnay buu leeyahay baynahum dhexdooda mawbiqan waraar baan yeelnay wara-a almujrimuuna dambiilayaashii way arki annaara naartii bay arki fadanuu waxay u malayni annahum yowma waaqicuhaa inay ku dhacayaan walam yajiduu heli mahayaan masrifan makaanu leexasho cano ay ka leexdaan walbahaarkaa loo soo dadejino naartii oo toddobaatan kun oo hoggaan lagu wado halkii hogaanna toddobaatan kun oo malag baa hogaaminaysa yo harkan la soo taagay markaasay kharaadiintii iyo gafuurihii isaa u soo waa laga sii naxin intayna weli gelin walba baa lagu sii beeraya intayna weli gelinba wara-a almujrimuuna dembiilayaashu way arki annaara naartii fadanuu waxay u malayn annahum inagu muwaaqicuuhaa inay ku dhacayaan walam yajiduu heli mahayaan canhaa naarta xaggeeda masrifan makaano leexasho innaga digniin cad baa layna siiyey marka la leeyahay gaalo iyo waxaa la sheegayo gaalnimadu waa wax agtaada taalo inaad iska ilaaliso yaa la rabaa inagu shirkiga anaad isaga ilaalina insha allah shirkiga iyo cibaadada waa inaan kala barana alla subxana watacaala